بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد التوابع باب التوابع عشركين وحو بالله يا بقى صدح بقل يسديد يطبا tawaabicda ayaynu ka hadlaynaa oo shantii taabica sida nactiga iyo cadfulbayaanka iyo cadfunasaqa iyo tawkiidka iyo beddelka atawaabic waa jamcu tagsiir mufradkiisuna taabic buu ahaa taabic taabica waxaa lagu tacriifiyaa alismu almushaariku limaa qablahu fii icraabihi muطlaqan alismu alismu marka la leeyahay alkelimana waa la odhan karaayo ismigu maadaamu u badan yahay isaga ayaa la magacaabay laakiin taabicu xaraf buu noqon karaa oo ismi buu noqon karaa oo ficil buu noqon karaa alismu waa ismiga almushaariku la wadaagsanaya limaa qablahu ka ka horeeya fii icraabihi xagga icraabta mutlaqankii oon la kala qaadayn halkaa aynu alismu nidhi ayaa alkelima la odhan karaa kelmadda la wadaagsanaysa icraabka waxa ka horeeya iyadoo mutlaqan ah ama kelmaddu ismi ha ahaato ama kelmaddu ficil ha ahaato ama kelmaddu xaraf ha ahaato tawaabicdu haddii ay kulmaan oo hal jumlo ood ku hadlayso laga helo nactigii iyo bayaankii iyo tawkiidkii iyo beddelkii yaa mudan in la horraysiiyo yaase la dembaysiina tawaabicda oo dhan hoosta hoose sheekhu tartiib buu inoo sheegayaa ay leedahay wuxuuna yidhi ina tawaabiin ja'aad biajmacihaa warumta taxwiim min atartiibi maa nuqilaa فانعت وباين واكد أبدلان وجيه بالعطف بالحرف نلت العلم والعملا إن التوابع توابع ذو إن جاءت هدي أي تماده بأجمعها دمانتيد توابع ذو أردني هدي تماده oo runta aad doonto taxwi inaad garato ama aad koobto mina tartiibi tartiibinta maa nuqilaka la soo naqliyey sida loo kala horraysiinayo haddaad doonayso inaad barato fancad nactiye oo marka hore nactiga soo horraysiiye wa bayin bayaami oo cadfulbayaanka ku xijisii wa aki tawkiidi oo tawkiidka ka saddexaad ka dhig abdilanna bedel oo ka afraad bedel ka dhig waji'l waxaad la timaadaa bilcadfi cadaf bilxarfi xaraf layskugu cadfo ka shanaad nilta gaadh ilaahay idankii alcilma cilmi iyo walcamala camalkiiba ilaahay idankii gaadh tawaabicda shanta ah waxa ugu mudan in hadalka la horraysiiyo nactiga waxa ku soo xiga cadfulbayaanka waxa ku soo xiga tawkiidka waxa ku soo xiga bedelka waxa martabada ugu dambeeya fadhiya cadfu nasaqa ama cadafka xuruufta shantaa ayay noqonaysaa sida loo kala horraysiinayo baabu tawaabici baabkii tawaabicda waa baabkii tawaabicda kani yatbacu waxa raaca maa qablahu ka ka horeeya fii icraabihi icraabkiisana waxa ku raaca khamsatun shan qodob shan qodob baa waxa ka horeeya icraabka ku raacaya atawaabicu tawaabicdu cibaaratun waa mid laga cibaaraynayo canilkelimaati kelmadaha laga cibaarayn allatii kelmadaha oo laa yamasuhaa una taabanaynin alicraabu icraabku uuna taabanaynin ilaa على sabiili tabac dariiqa raacidda ligayrihaa gayrkeed ay raacayaan a mooyaane wahiya kuwaasi khamsatun waa shan qodob annactu waa nactigii wa ta'kiidu iyo tawkiidkii wa cadfulbayaani iyo cadfulbayaankii wa cadfunasaqi iyo cadfunasaqii walbedelu iyo beddelkii shantaa qodob ayaa tawaabicda ayaa icraabka kaka horeeya ku raaca wacaddahaa wuxuu ku tiriyey azajaajiyu sheekha zajaaji la yidhaah iyo wagayruhu kayrkiiba waxay ka dhigeen arbacata afar oo cadafka ayay yidhahdeen cadfulbayaan iyo cadfunasakh yaan nanoo kala qaadin wa adrajuu waxay hoosgeliyeen cadfulbayaani cadfulbayaanka iyo wa cadfanasaqi cadfunasaqa taxta qowlihim qowlkoogay hoosgeliyeen alcadfu ay yidhaahdeen ereyga alcadfu ah ayay hoos hoosgeliyeen alawalu ka koobaad haddaba annactu nactigii weeyi nactigiibaa cashirkeennan u horeeya annactu nactigu huwa isagu ataabicu waa raace almushtaqu lasoo ishtiqaaqday aw ilmuawalu bihi ama lagu awilayoo dib loogu celinayo almubaayinu oo khilaafaya lilafdi matbuucihi la raacihiisa lafdigiisuu khilaafaya u fiirso nactiga maxaynu ku tilmaannay ereyga nactiya iyo ereyga sifada ah rag badani sifay door bidaan oo nactiga maba jeclaystaan inay nacti sameeyaan sifo ayay doorbidayaan haddaba nacti iyo sifo kaynu nidhaahnaba waa tilmaan tilmaantaasi waxay raacaysaa waxa yeelanaya la tilmaame ka horeeya nacti baa la odhani ama sifaa la odhan waa tilmaan haddaan idhaa matalan miiskii casaa oo miiskani hor yaalla casaan ku tilmaamo casidu tilmaan bay noqon miiskuna la tilmaamuu noqon icraabka iyo xarakada inay ka midoobaanna waa shay daruuriya haddaan idhaa matalan kitaabkii weynaa kitaabku waa la tilmaame weydin weyniduna waa tilmaan icraabka inay ka midoobaanna waa mid daruuriya oo lagama maarmaan ah oo nactigii wey nacti iyo mancuud waa nacti iyo mancuud mancuudku waa la tilmaamaha nactiguna waa tilmaanta waxaa kaloo labadaa magac udhigm u dhigma sifo iyo mawsuuf baa u dhigma sifadu waa tilmaanta mawsuufkuna waa la sifeeyaha oo la tilmaamaha ah labadaa magac waxa wanaagsan baa la yidhi sifada ayaa wanaagsan nactigana waa laga haboon yahay sababtuna waxa weeye tilmaanta waxa qaadanaya khaaliq iyo makhluuqba waxaad odhanaysaa sifatullah waxaanaad odhanaysaa sifatu muxamed sala allahu calayhi wasalam laakiin nacti markay tahay khaaliqa laguma tilmaamo oo lama yidhaah nactullaahi lama yidhaah laakiin makhluuqa nactu muxamedin baad odhan sala allahu calayhi wasalam maadaamoo nactigu uu makhluuqa u gaar yahay sifaduna khaaliq iyo makhluuqba ay gelayso yeelanayso waxa haboon baa la yidhaha baabkan khaaliq iyo makhluuq bayle waa la tilmaamiye baabka sifada in la qaato oo cunwaanka asifa la yidhaah haddaba sheekheennu asifa ma oranine anactu buu sheekheennu yidhi anactu ragga qaar cagsiya ayaa jira laakiin asifa baa inoo wanaagsan alawal annactu annactu nactigu wahuwa nactigu ataabicu waa raace ka ka horeeya ayuu raacayaa almushtaqu waa la soo ishtiqaaqdo waa la soo jeexday shay kalaa laga soo jeexday aw ilmu'awalu bihi ama waa lagu awinayaa oo shay lasoo jeexdaybaa dib loogu celinayaa ta'wiishu waa ku fasirin almubaayinu wuxuuna khilaafaa lilafdi matbuucihi matbuuciisa oo la raacihiisa ah lafdigiisa ayuu khilaafayaa culima nactigu saddex qodob nactigu saddex qodob ayuu daruuriya in laga helo horta kow waa inuu taabic yahay laba waa inuu mushtaq yahay ama mu'awalu bihi saddex waa inuu mubaayin lilafdi matbuucihi yahay saddexdaa maxaa looga jeedaa taabic markaan leeyahay erey ka horreeyuu icraabka ku waafaqayaa uu mufradnimada ku waafaqayaa uu dhedignimada ku waafaqayaa uu labanimada ku waafaqayaa uu jamacnimada ku waafaqayaa adigu toban qodob baa jira nactiga xaqiiqigiihi uu toban qodob oo mancuudkiisa uu afar ka mida kaga waafaqo waa daruuri toban qodob afar ka mida inuu mancuudkiisa ku waafaqo inuu ku raaco markaan idhaa jaaa muxamedun alcaaqilu waa la fahmayaa inayna carabi ahayn haddaan idhaa jaaa muxamedun alcaaqilatu jaaa muxamedun alcaaqilatu waa la diidaya alcaaqila war malaha hadalkaa waxbaa ka qaldan baa la odhanaya jaaa muxamedun alcaaqilatu waayo caaqiladu waa nactiye mancuudka muxamed ah labnimada iyo dhadignimada inay ku waafaqdaan la doonaya haddaba muxamed waa dhab eh waa lab eh alcaaqilatu maxaad dadig dhigtay waa inaan maxay idhaha jaaa muxamedun alcaaqilu haddaan idhaha jaaat faatimatu alcaaqilu ka waran jaaat faatimatu alcaaqilu iyadana waad fahantay khalad inuu ku jiro ilanactigu taabic buu ahaaye oo ka ka horreeya dhadignimu ku raacayeye aaway dhadignimadiiba iyadana lagu odhanaya jaaat faatimatu alcaaqilatu haddaan idhaa maala jaaa muxamedun alcaaqila oo qadcina aanan ula niyoonin maxamedkana haddaan la caqligaa lagu tilmaamin aan la garanaynin oo maxamedyo badan oo qaar waalan yihiin baa meesha jooga alcaaqiladaa lama qadcin karo haddaba lama kordhabi karo waxaad fahmaysaa jaaa muxamedun alcaaqila inay khalad tahay oo xaggey khalad ka noqotay alcaaqiladani waa nacti muxamedna waa mancuud aaway ecraabkii baa lagu odhanaya muxamed wuu godnaaye alcaaqila maxaad u godi weyday jaaa muxamedun alcaaqila waa khalad weeye waa inaan maxay idhaahdaa markaa jaaa muxamedun alcaaqilu waa inaan idhaahda alcaaqilu haddii laakiin maxamed quraba lagu og yahay meeshanad ka sheekaynayso ereyga caqliga ana tilmaantaana loola yimaado liliidaax oo ayna ahaynba lilixtiraazba aan loola imanin waxaa la heli karaa in alcaaqila layska yidhaa oo layska kor dhigo oo mafcuulun bihi laga dhigo ficilkiisu xadfan yahay waana toddobada jeer ee ficilka waajibka loo xadfo taabica waad ila fahanteen qodobka labaad ee nactiga laga rabaa waa inuu noqdo almushtaq mushtaq aw ilmuawala bihi waa inuu yahay mushtaq aw ilmuawalu bihi haddaba mushtaqu waa ismi faacil sida inoo muuqda oo ishtaqa baa laga keentay ama ismi mafcuul waa isku dhawaaqoone ishtaqa waa iftacala oo mudaacaf ka timid haddaba mushtaqun marka la yidhaa cilmi idil baa jiro oo sida naxwuhu u madax bannaan yahay oo cilmulishtiqaaq la yidhaah oo cil ishtiqaaqoo qura ka hadla ishtiqaaqu ama kabiir ha noqdo ama saqiir ha noqdo ama mutawasit ha noqdee fanni madax bannaan sida naxwaha oo cilmul ishtiqaaq la yidhahdo kutubtiisa leh ayaa jira haddaba ishtiqaaqa marka la doonayo waa dhambalasho ereygan meel laga soo jiitay ama meel laga soo keensaday oo laga soo xogtay waa inuu ereygani uu jiro masalan markaan idhaahdo wuu cunay dee meel baa laga keenay wuu cunayda cunid baa laga keenay cunid kolkaa wuu cunaydu waa mushtaq waa erey meel laga keentay wuu cunayaadu waa erey meel laga keentay cuntu waa erey meel laga keentay waxa asal waxa u wadaa waa maxay waa cunid baa asal u wadaa infinitivekiisu ama main feebkiisu waa cunid weeyi ama asalkiisu masderkiisu waa cunid weeyi cunid asalkii waa cunid waxaan doonaynaa haddaba maadaama cunidaa iyada mushtaq lama yidhaah shayga masderkaa ah mushtaq lama yidhaah isaga mushtaqu minhu baa la yidhaahdaa waa ka wax laga jeexdaa la yidhaahdaa mushtaqu minhu kolka mushtaqu waa ka laga qaadanayo darbi oo garaaca mar daraba baan ka ishtiqaaqanaynaa marna eh, yadribu baan ka ishtiqaaqanaynaa marna idrib baynu ka ishtiqaaqanaynaa marna daaribun baan ka ishtiqaaqanaynaa marna madruub haddaba waa inuu eh, sifadu mushtaq waa inuu yahay shay laga soo ishtiqaaqday maxay masder laga soo ishtiqaaqday mushtaqu wuu fara badan yaho ficilkaa mushtaqahe waxaa looga jeedaa nactigan ismigii faacil iyo ismigii mafcuul iyo sifatu lmushabaho iyo amhilatu lmubaalaqa iyo ismu tafdiil kuwaasaa nacti noqda waa shan qodob haddaba nactiyaa noqda baynu nidhi shan ereyoo laysku geeyey baa nactiya waa ismi faacil waa ismi mafcuul waxa weeye amhilatu lmubaalaqa waa sifatu lmushabaha waa ismu tafdiil shantaa marka laysku geeyo waxaynu odhanaynaa shantani waa mushtaq af carabiga nacti noqda ismigii faacil iyo ismigii mafcuul iyo amhilatu lmubaalaqa iyo sifatu lmushabaha iyo ismu tafdiil ismu tafdiil shalay baan soo dhiganaynaan u malaynaya ismi faacil iyo kuwa kalena waan soo dhiganay dhammaan waan soo dhiganay shantaba shantaba waynu soo dhiganay shantaasunbaa culima haddaba nacti noqonaysa ogaada shantaa waxaan ahayn oo nacti noqdaa ma jiro hadduu jirana waa muawel muawel muawelku waa ismu ishaaraha oo kale ismu ishaaruhu waxaa laga yaabaa inuu mararka qaar nacti kuu noqdo oo tidhaahda nacti baan icraabayaa marka lagu idhaama isagaa mushtaqa ismi mafcuul oo mushaaru ilayhi aad ku awili mushaaru ilayhi baad ku awili qodobka labaad almushtaq buu ahaa awil mu'awalu bihiyo shantaasaa looga jeedaa qodobka saddexaad almubaayin lilafdi matbuucihi baynu nidhi almubaayin lilafdi matbuucihi almubaayin lilafdi matbuucihi markaynu nidhaahno maxaynu talow ku tilmaanaa almubaayin lilafdi matbuucihi waxaa lagama maarmaana nactigu ama sifadu inay la sifeeyaha xagga xuruufta ay ku kala duwan yihiin oo xuruuftoodu ayna isku mid ahayn isku lafdi inayna ahayn jaaa muxamedun alcaaqilu sifadu waa caaqil oo cayn iyo alif iyo qaaf iyo laam weeyi la sifeeyuhuna waa muxamed ma isku xuruufbaa caaqil iyo muxamed saa waa inay u kala duwan yihiin hadday iswaafaqaan baa la diidayaa oo waan arki doonaa saddexdaa qodobbaa culima lagama maarmaana in nactiga laga helo waa inuu taabic yahay waa inuu mushtaq yahay ama muawalu bihi waa inuu mubaayin lilafdi matbuucihina yahay waa saddex qodob oo lagaba maarmaana annactu nactigii wa huwa nactigu ataabicu waa taabica iyo raacaha ka ka horeeyuu raacayaa icraabka oo saddex wejiyo wuu ku raaci mid ahaan ifraad iyo tatniyiyo jamac saddexdaana mid ahaan buu ku raaci tadkiir iyo ataabicu markaynu leenahay waa intaasaa soo hoosgelaya waa raace almushtaqu waa la ishtiqaaqdaayoo mushtaqa waxaa looga jeedaa shantii wasfi wasfiga shantiisa waa la garanayaa awilmu'awalu bihi amase waa lagu awilayaaba mushtaqaa ayaa lagu awilayaa oo waa mu'awalu bihi waa markuu ismu ishaare iyo yahay ayuu mu'awalu bihi inoo noqon almubaayinu wuu khilaafayaa nactigu lilafdi matbuucihi matbuuciisa lafdigiisa ayuu khilaafayaa matbuuca oo la raacaha ah isku lafdi ma aha bal sharaxa inta aan eegno ataabicu taabicu jinsun waa jinsi kelmadda jinsiga nimanka falsafadda la yidhaahdaa isticmaala marka shay la tilmaamayo waxay daruuri ka dhigeen tilmaantaadu inay jinsi iyo fasal wadato jinsi iyo fasal jinsiga waxaa loo yaqaanaa ereyga looga bartay inuu wax badan soo galo gudihiisa fasalkana waxaa loo yaqaanaa shayga looga barta inuu wax saaro haddaba jinsiga kaka baxa kharaja bihi lama yidhaah kharaja anhu baa la yidhaha xagga falsafada kharaja bihi iyo kharaja canhu farqi baa udhaxeeya marka falsafada la joogo kolkaa jinsigu waa shayga wax soo gelinaya ayaa jinsi la yidhaah fasalna ka wax saaraya ayaa la yidhaahdaa ataabicu taabicu jinsun waa jinsi yashmalu wuxuu koobsan atawaabica tawaabicda alkhamsata ee shanta ah taabic markaan idhaa shantii taabicba way soo gelayaan waa sifadii iyo cadfulbayaankii iyo tawkiidkii iyo bedelkii iyo cadfunasabkii walmushtaqu aw ilmu'awalu bihi mushtaq ama mu'awalu bihi markaan idhaa waa fasal oo mukhrijun wuxuu saaraya eegeg ka hore waxbuu saarayaa laguma odhan ka hore yashmalu baa loo yaqaanaa inta badan way jiraan wax ka baxaa laakiin yashmalu waa ka hore looga batay xagga jinsiga marka la joogo fasalkana mukhrij baa loo yaqaanaa jinsigaa haddaba hadduu ka baxo kharaja canhu baa la isticmaalaa sida caadiga ah kharaja canhu walmushtaqu aw ilmuawalu bihi shardiga aynu nidhi waa inuu mushtaq yahay ama lagu awilayo mukhrijun wuxuu inaga saarayaa ilan waa fasal eh libaqiyati tawaabici tawaabicdii soo hadhay oo dhan buu saarayaa mushtaq aw ilmuawalu bihi o bal hadda waxaad soo qaadataa cadfu nasab jaaa muxamedun wa caliyun haddaan idhaa caligaasi taabici uu yahaye dee sifo ma aha oo maxaa diiday dee caligu mushtaq luuna ahayn jaaa muxamedun waa axmedu axmedkani mushtaq ma aha jaaa muxamedun waa ismaaciil ismaaciil mushtaq ma aha maadaamo ismaaciil uuna mushtaq ahayn dee noqon maayo sifo haddaan soo qaato tawkiidka oon idhaa jaaa muxamedun nafsuhu ereyga nafsuhu waa taabic oo kaka horreeyay taabicu tahay laakiin maxaa ka dhiman mushtaqii mushtaqu shan buu ahaayo shantii midna ma aha waa tawkiidkii haddaan beddelka soo qaato oon idhaahdo ra'aytu alqawma nisfahum ereygaa nisfahumihi waa taabic laakiin la soco oo sifo ma aha oo dee mushtaq bayna ahayn haddaan soo qaadanno bayaankii oon aqsama bilaahi cumaru abuu xabsin idhaa ereyga abuu xabsin ma eh, waa taabic laakiin maaha maaha dee mushtaq buuna ahayn afartaasiba waxay naga saaray mushtaqii eriga mushtaqa ah awilmuawalu bihi afartaasay inaga saartay sifadii baa soo hadhay iyo tawaabicda qaar kamida mida mukhrijun wuxuu inaga saarayaa libaqiyati tawaabici tawaabicda soo hadhay oo dhan oo fa innahaa tawaabicda soo hadhay laa takuunu noqon mayso mushtaqatan mid la ishtiqaaqanayo walaa mu'awalatan bihi iyo mid lagu awilayo toona alaa taraa war miyaadan ogeyn ama miyaadan arkayn annaka adigu taquulu inaad odhani fi tawkiidi tawkiidka dhexdiisa jaa'a alqowmu qoomkii ayaa yimid ajmacuuna dhammaantood ereyga ajmacuuna waa tawkiid qoom buu tawkiidinayaaye mushtaq ma aha mu'awal bihina ma aha wa jaa'a zaydun baa yimid zaydun baa yimid zaydka dambe waa tawkiid lafdiya ka horena tawkiid macnawiya buu ahaa haddana noqon maayo maxay noqon maayo sifo waayo mushtaq buun ahayn wa filbayaani bayaanka iyo walbedeli bedelka dhexdoodana waxaad odhan jaaa zaydun zayd baa yimid abuu cabdilaahi baa yimid waa bedelkii ama jaaa zaydun zayd baa yimid abuu cabdilaahi ahaa waa bayaankii oo tusaalahaasi keligii ayaa lagu macnayn karaa marna bayaan marna lagu macnayn karaa bedel haddaba abuu cabdilaahigaasi ma aha sifo taabic wuu yahay mushtaq buun ahayn iyo mu'awalu bihi وفي عطف النسق عطف النسق أنا واحد أران جاء زيد وعمر بعض أران إرقى عمر إيه ومقع قف مشتق ماها سيدها درتي سفين ونغن مايو فتجدها واحد هيلي انتبه توابع إيغو راعا يكا كهرية جاندة أوذ جامدة وكذلك كاوحا لمدى صائر أمثلتها تصالياش سوهرين واساسو كلون walam yabqa inooma soo hadhin ila tawkiidu tawkiidka allafdiyu ee lafdiga ah mooyaane tawkiidka lafdiga ah jaaa zaydun zaydun markii dhaweydan lahayn fa innahu tawkiidka lafdigiihi qad yejiiu qad hadday mudaaric gashay maxay faa'iidayn jirtay qad mudaaric ku jirtaa waa taqliil wey waa yari bay sheegaysaa fa innahu tawkiidka lafdigiihi qad yejiiu waxaa la arkaa inuu yimaado mushtaqan isagoo mushtaqa ka qawlika qowlkaagoo kaleba weeyi jaaءa zaydun zayd baa yimid zaydkii alfaadilu fadliga lahaa alfaadilu fadliga lahaa alfaadiluda hore waa nacti alfaadiluda dambena waa tawkiid oo ta hore ayay tawkiidinaysaa alfaadilu alfaadilu labada faadil baa istawkiidinaya sida inoo muuqda waana mushtaqde waa ismi faacil alawalu ka hore nactu nacti weeye waa alfaadil ka hore wahaani ka labaadna tawkiidun lafdiyu waa tawkiid lafdiya فلهذا سيدا درتيد ما دام الفاضل ودنب اي صف اي تahay maxaan ku taabic ay hadana mushtaq tahay waxa loo baahday in la iska saaro oo nactiga laga saaro فلهذا سيدا درتيد akhrajtuhu waa saaray faadilka biqowli hadalka igaan ku saaray almubaayinu lilafdi matbuucihi shardigii ahaa nactigu waa inuu khilaafaa taabica lafdigiisa wuxuu inaga saarayaa tawkiidka lafdigiihi markuu mushtaqa yahay jaa zaydun alfaadilu alfaadilu buu inaga saaraya oo alfaadilu oo taabica oo alfaadiluda hore matbuuc u ah lafdigoogiibaa iswaafaqay sidaa darteed haddana maaha sifo waa inay sifada iyo mawsuufka lafdigoogu iskhilaafaan buu sheekhu ina yidhi jaa muxamedun alcaaqilu alcaaqilu iyo muxamed inay iswaafaqaan buu diidan yahay oo tawkiid lafdigay noqon kartaa markaa fain qulta haddaad tidhaa qad yakuunu taabicu taabicu wuxuu noqdaa almushtaqu ee mushtaqa ihi hayra nacti nacti hayrkii taabic mushtaqo ayaa nacti aan noqonayna wax kala noqon mihaalu daalika kaa tusaalihiisu filbayaani bayaanka cadfulbayaankuu ku jiraa walbedeli iyo bedelka mihaalu daalika fi lbayaan walbedel qowluka waa qowlkaaga qaala abuu bakrin asidiiqu baa tidhi qaala wuxuu yidhi abuu bakrin abuu bakar abuu bakarkii asidiiqu runta badnaa ereygaa asidiiqu ah hadda sifaan ku macneeyeye waxaad ku macnayn kartaa haddaad doonto bayaan oo maxaad odhan qaala wuxuu yidhi ama waxaad ku macnayn kartaa eh, bedel qaala abubakrin abubakar wuxuu yidhi asidiiqu run badanihii wuxuu yidhi hadda waa bedel baan ku macneeyey ereyga sidiiqna waa amhilatulmubaalaqo oo waa sifo mushtaqa waana bayaan bedel bay inoo noqotay maxaad ka yeeli baa lagu odhan karaa taa wa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi alfaaruuqu ahaa ahaa haddaan idhaana cadfulbayaan baan ka dhigay alfaaruuqu ta horena bedel baan ka dhigay ta dambana bayaan baan ka dhigay alfaaruuqna waa amhilatulmubaalaqa oo berigii dhoweyd ee amhilatulmubaalaqada aan maraynay waxaynu nidhi culimmada naxwuhu shan wasan bay sheegaan oo mubaalaqadu ay leedahay culimmada sarfiguna imisay sheegaan baynu nidhi shan iyo toban bay sheegaan faaruuqani waa faacuul oo maynaan soo marin maalmihii dhoweyd waa kuwii sarfiguunu sheegi jireen ee naxwaha aan lagu sheegi jirin waxa weeye waa amhilatu mubaalaga faaruqu wa fii cadfi nasaqi cadfu nasaqana waxaad odhan ra'aytu waxaan arkay kaatiban nin wax qora wa shaaciran iyo nin gabya aw hadda cadfu nasaqa kan la cadfayaa waa shaaciran kan lagu cadfayaana waa kaatiban haddana labadan kelmadood markaan kaatibka iyo shaacirka aan soo qaadanno labadan kelmadood ka dambee shaacirka ahe wuxuu inoo noqonayaa mushtaq isagoo cadafkii ku jiro ayuu mushtaq yahay sida inoo muuqataa waa mushtaq cadafkiina waa ku jiraa haddaba su'aalaha haddii lagu weydiiyo ood weydiisid aniga qultu waxaan ku odhanayaa jawaabta asidiiqu ereyga sidiiq ah iyo walfaaruuqu ereyga faaruuq ah wa in kaanaa ha ahaadaan mushtaqayni kuwa lasoo ishtiqaaqday ilaa annahumaa iyagu saaraa waxay noqdeen laqabayni naanays cala alkhaliifatayni labadii khaliif bay naanays u noqdeen radia allaahu canhumaa ilaahay ha ka raalli ahaadee laaxiqayni waxay haleelayaan laaxiqayni iyagoo haleelaya bibaabil aclaami baabkii calamyada ayay haleelayaan waxay noqdeen laqabayni laaxiqayni bibaabi alaclaam calam bay iska noqdeenoo waxa la ilaaway mushtaqnimadoodii oo mar hadday naanays noqdeen waa magac labada saxaabi leeyihiin mushtaq baa loola niyooday waa ka zaydin wa camrin oo kaleba zaydin iyo camr ereyga zayda miyaadan xasuusnayn in masder laga keenay haddama masdernimadii baa loo jeedaa saada wuu kordhay zaydan korarh bay ahayd korodhka laftiisay ahayd korarhkii loogama jeede nin baa magaca looga dhigay waa sidaasoo kale un sidiiq iyo faaruuq ereyga shaacira haddaba maxaa laga yeeli ra'aytu kaatiban wa shaaciran qoraa haddana gabyaya ayaan arkay markaa tidhaa wa shaaciran kelmadda shaacirihi fi lmithaali lmadkuuri tusaalahan sheegan nactun waa nacti xudifa la xadfay mancuutuhu mancuudkiisa wadaalika almancuutu mancuudkaa ayaa huwa almacduufu macduufkaa ka la cadfay ee macduufkiihi ma aha shaacirka ismiga faacil eh waa rajul hortii xadfan oo waxay ahayd ra'aytu rajulan kaatiban wa rajulan shaaciran labada meelood meeloodba rajul baa ka maqan ra'aytu waxaan arkay kaatiban nin qoraaya markaa tidhaa waxay ka dhigan tahay ra'aytu waxaan arkay rajulan nin ninka oo kaatiban qoraaya wa shaaciran markaad leedahayna wa rajulan shaaciran bay ka dhigan tahay nin gabayaa ah rajulkaasaa labada jeerba ayaa noqonaya eh, ka macduufka ah ama macduufu calayhiga waad aragtaa halkaa wa kadalika saas oo kale unbuu kaatibanna yahay laysa mafcuulan mafcuul ma aha filxaqiiqati dhab ahaanta innamaa huwa isagu waxa weeye sifatun sifo weeye oo lilmafcuuli mafcuulka u sugan waalaslu asalku wuxuu ahaa ra'aytu rajulan kaatiban wa rajulan shaaciran mas'alada xagga balaaqada ayaa aada loogu sharxaa balaaqada marka laga hadlayo qasriga balaaqada gebigeega qasri baa lagu soo ururiyaa ilaa saddex kun oo qaybood bay ayuu qasriga quri noqdaa saddex kun oo suuruu yeeshaa saddexda kun ee suuree qasrigu leeyahay mas'aladani xidhiidh bay la leedahay oo marka la baarayo meesha ama ijaaska ijaazka cafwan ijaaz iyo inaab iyo musaawaad marka la baarayo qolada ereygan xadfan keenaysa meeshu ijaaz bay ka dhigi doonaan qolada ereyga xadfan nisyan mansiyan ka dhigaysa qolada su-aasha weydiinaysa ijaazkay meesha ka saarayaan laakiin waxaa la qaatay inuu meesha ijaaz ku jiro oo hadalkan lagu hadlay iyo macnaha la isticmaalayaa ay kala badan yihiin macnaha badan ereye xadfan buu macnahoogii joogaa bay ka dhigan yihiin markaa erey xadfan ayuu haddana macnihiisii joogaa sida rajulka oo kale talow ujeeddada iyo hadafka nactiga loo sameeyaa waa maxay marka la doonayo in nacti la sameeyo ujeeddaa laga wataa layskama sameeyo u nactiga hadafka laga leeyahay nacti samayntu waa maxay waxa weeye mas'aladan iyo hadafka halkan lagu sheegayo culimmada fuqahada a faa'iidaa ugu jirta waayo faqiihu hadduuna nactigaba garanaynin dee mas'aladu sheegaya lafteedaa kala dhantaalan sababtuna waxa weeye waxa weye mas'aladan markaa doonayso inaad sheegto waa inaad qeydka ay wadato aad raacisaa nactigu waa qeydkii shaygu uu wadanayey waa qeyd shayga loo yeelayo waxaa la odhan jiray xilligii cabbaasiyiinta marka qaadiga maxkamadda loo dooranayo hadduu qeyd meesha keeno yaan la imtixaanin qayd hadduu baa la weydiinayaa hadduu suaashaa aashaa tawjiihaad u sameeyo uu yidhaa hadday saa u dhacdo eeg xukun gaaraya hadday saa u dhac haddayba hadduu meesha markuu quyuud meesha keeno waxaa la fahmayaa nin wax fahansan inuu yahay laakiin hadduuna qofku wax fahansanayn uu isku wada qaadi uun aa waxaasi ma banaana waxaasi waa wuu bannaan yahay eeg meeshu tafriicaad kay lahayd buuna garanaynin quyuuddii gelaysay buuna garanaynin kolkaa ha isku wada xambaaro un isku wada duuduuba uun kolba dhinacbuu u tuuraya kolka waxaan uga soconnaa nactiga hadaf iyo ujeeddaan loo keenaa horta nactigu waa tilmaan tilmaantana saddex ujeeddo ayaa ugu waaweyn marka shay la tilmaamayo ama shay baa la iska saarayaa ama shay kaa baxayey baa la soo gelinayaa ama waa bayaanul waaqic oo tawkiid baa la faa'iidaynayaa saddexdaa ujeeddo weeyey sida caadiga ah tilmaantu sideeda guud ama qaydkuba sida guud saddexdaas ayaa ayaa laazim u ahaa mar waxaa la sameeyaaba inu nidhi waxbaa la yska saarayaa oo markaan haddaan idhaahdo waxa i dhirbaaxay nin indhala ninka maxaan ku tilmaamay indhala'aan soo maaha ninka waan tilmaamo indhala'aan baan ku tilmaamay kolkaa ninka la raadsanayo dembiga loo haystaa nin indhaqaba miyuu yahay nin indhaqaba miyuu noqonaya kala raadsanaya haddaan indhala'aan ku tilmaamo jawaabtu waa maya waayo waxay inaga saaraysaa indhala'aantaasi kii indhaha qabay bay inaga saaraysaa oo gebi ahaanba isaga xukunka meesha waa laga tiibayaa waa hadduu eh, indhala ku tilmaamo waa lilikhraaj haddaan maalan an idhaahdo nin indhala markaan idhaahdo eeg nin baan idhi nin eeg waxaa moobeelkaygii qaatay nin baan idhi maalan ereygaa nin ihi cumuum baa ku jira wuxuu noqon karaa nin yar wuxuu noqon karaa nin weyn wuxuu noqon karaa nin ereygaa nin ah halkaa isagoo maraya dumarkii waan iska saaray sow ma aha oo dumarkii waan saaray qayd baan la imanayaa qayd ayaan raacinaya suurtagal ka dhigaya inay dumar yihiin nin baa igii qaatay hadda marya dumar buu xidhnaa baan ku idhi marya dumar laakiin laga yaaba inu dee gabadh ba yahay kolkaa dharkan dumar markaan u sameeyo waxa ii soo gelaya inay wax iga bixi lahaa dumarka oo iyaga aan la qabsadeen boon la weydiiyeen ayaa la lahaa dumarkana hala waraysto ilaa intee dumar buu noqon karaaye waxaa dhici karta mararka qaar bayaanulwaaqic inuu yahay oo qur-aanka in badan baynu ku aragnay meelo ilaahay leey ma min eh, daa'irin yatiiru bijanaaxayhi oo kale daa'irin wu duulayaa baa layidhi haddana yatiiru bijanaaxayhi baa layidhi daa'ir lugaha ku duula wali maynu aragnay mise hadduu duulayo kolley waa laba baalun hadduu duulayaba waa laba baalun waa tawkiiduun markaa macnaheegu ilaahay intuu yidhi saddex dharaarood xaramka ku sooma xajka ku sooma ayaa la yidhi wa sabcatun idaa rajactum toddobana markaad soo noqotiin isku geyntii waa maxay markaa saddex iyo toddoba tilka casharatun kaamila baa kaamila waa sifo waa toban dhammaystiran toban naaqisa miyaa la arkay weli tobanka horta naaqis mu noqdaa ma noqdo de toban naaqisi ma jiro sidiisaba hadday tiradu tobanba tahay waa tobanuun way dhammaystiran tahay laakiin hadday sagaal iyo jajab tahay toban lama idhaahaye sagaal iyo jajab baa la odhan haddaba kaamiladan ilaahay subxaanahu wa tacaala cashirada uu raaciyey waa litawkiid ama libayaani lwaaqic baa la yidhaahdaa waxna inagama saarayso oo toban naaqisihi ma jiraan waxna inooma soo gelinayso waxay saaraysa iyo waxay soo gelinaysaa toona ma jiro haddaba nactigu faa'iide ayuu leeyahay oo qodob aad iyo aad muhiim u ah marka shayga nacti loo yeelayo ama la nactiyaynayo fuqahadana dee waa lagu kala baxaaba ninku hadduu laba dumara qabo ama afar dumara qabo uu gabadh furo hadduu tilmaamo dee tilmaanta la raaci hadduuna laakiin tilmaamin dee isagaa loo tegayaayo bal magaca noo sheeg baa la odhan ilaahaybuu ilaahay ilaahaybis ayaa loo daynayaa tuufuraya iyo tan marka dambe magacaaba hadday kala duwanaadaan tu marka dambe magacaabo ilan marka hore ma magacaabine tu dambe marka dambe magacaabuunbaa la qaadan tilmaantii tilmaantiibuu ka tegeye nactigiibuu ka tegeye laakiin hadduu marka hore mid uu yaro nacbaa u jeeday marka dambena ti ay raali geliso oo dadkii u magacaabo mid kale dee naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir wixii sir ah baa ku shuqul leh laakiin sida daahirka iyo alfaada unbaa inaga laynoogu talagalay inaan xukunka raacino taasi way kaa furantay iska daa unbaa la odhanaya markaa haddaba nacsigu faa'iiduu leeyahay sheekheennu wuxuu yidhi kow takhsiis baa ka mida faa'iidadiisa laba tawdiix baa ka mida faa'iidadiisa saddex madxi baa ka mida faa'iidadiisa afar demi baa ka mida faa'iidadiisa shan taraxum baa ka mida faa'iidadiisa lix tawkiid baa ka mida faa'iidadiisa markaad shay tilmaamayso lix qodob iyo lix ujeeddo ayaynu tilmaanta ula imani lix ujeeddo mid ahaan baynu ula imani waxaa dhici karta takhsiis inaynu ila nimaado waa markay nakirooyinka nakirooyinkaa la yidhaahdaa nactiga iyo mancuudku markay nakiro isla ra'aytu rajulan aswada waa takhsiis rajulan aswada macrifadii bay rajulka u soo dhaweyni oo ninkii casaa ama cadaa ama midabka kale lahaayoo dhan ayay inaga saariyo nin madow oo qura ayaad qaadanaysaa kolka waxa wey waa takhsiis macrifanimadii bay u soo dhaweysay tawdiixuna wuxuu galaa macrifada markuu yahay wax la garanayo oo marka horeba la iska yaqaanay nin zayd la yidhaahyo dawaarlaha inagu jira markaasaa tidhi marartu bizaydin alkhayaad haddaad qaydkan alkhayaad a raaciso oo marka horeba keligii zaydka khayaadkii keligii uu ahaa waa litawdiixuuna waa laga maarmayaa mararka qaarna waa madxiyo haddii shaygani uu yahay midaan la garan waayayninba labama garan waayayo odhan maysid waa takhsiiso waa la garan la'yahay oo waa nakiro odhan maysid waa macrifo oo tawdiix baan u kordhinayaa waa lilmadxi uun markaynu leenahay bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabannay allah arraxmaani naxariista naxariista waaweyn arraxiimi ee naxariista naxariista khaaska ah bismi illaah arraxmaan iyo arraxiim yay tilmaamayaan oo ay sifo u yihiin allah ilaahay maa la garan laayahay marka ilaahay ma nakira ilaahay subxaanahu wa tacaala nakira ma aha oo lama garan la'aa waxaa kalood ogaataa arraxmaan iyo arraxiim markaynu sifo ka dhignay haddaba tawdiix ma nidha waa la yar caddaynaya un oo ilaahay marka hore madmadow baa ku jiray waa maya maxaa haddaba arraxmaan iyo alraxiim loo keenay waa lilmadaxi ammaanuun waan ku ammaanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala demiga iyo cayda marka looga jeedana wa acuudu billaahi min ashaydaani arajiim shaydaanka ayaan ku tilmaannay alrajiim inuu yahay mid la fogeeyey oo naxariista alle laga fogeeyey ama laga qadiyey haddaba shaydaanka rajiim markaan ku tilmaanno ujeeddadeennu waa cay uun lama garan la'a mararka qaar taraxun baa loola iman waxaad odhan allaahuma arxam cabdaka almiskiin almiskiin waa usii naxariiso mararka qaar tawkiid baa loola iman tilka casharatun kaamila wa faa'idatuhu nactiga faa'iidadiisu takhsiisun waa in takhsiis la sameeyo oo lasoo khasiso waa hadduu nakiro yahay ow amase tawdiixun waa in lasii caddeeyo waa hadduu macrifo yahay ow madxun ama waa in lasii ammaano ow damun ama waa in lasii caayo ow taraxumun waa naxariis in lagu dalbo ow tawkiidun ama waa in wax lagu adkeeyo faa'idatu nacti nactiga faa'iidadiisu sharaxa baleeg hadda imaa takhsiisu nakiratin nakiro la khasisayo inay tahay oo macrifada loo soo dhowaynayo ka qawlika oo kaleba weeyi marartu birajulin kaatibin waxaan soo maray nin kaatiba oo qoraaya ereyga kaatibka ihi rajulka ayay macrifada u soo dhowaynaysaa wayna khasisaysaa sababtuna waxa weeyi markaan idhaa marartu birajulin qura markaan idhaa nin baan soo maray ninkaasi kaatibna wuu noqon karaa kaatib kayrkiina wuu noqon karaa haddaan kaatibin ku qaydo kii aan kaatibka ahayn baa iga baxay oo nin kaatiba oo qura dee wuu soo yaraaday oo macrifadiibuu soo dhowaaday ow tawdiixu macrifatin macrifada caddayn la caddaynayo ayay ujeeddadu noqon ka qawlika oo kaleba weeyi marartu waxaan soo maray bizaydin zayd zaydkii alkhayaadi dawaarlaha ahaa ereygaa zayd iyo khayaan waa sifo iyo mawsuuf waana tawdiixu wayse sii caddaynayaan wax kaloo ku jiraa ma jiro ow madxun ama waa ammaan oo waa laysku sii ammaanayaa naxwu bismi illaahi ilaahay magiciisa allaha arraxmaani naxariista naxariista waaweyn alraxiimi ee naxariista naxariista gaarka ah alraxmaan iyo alraxiim waa lilmadxi uun ow damun ama cay ayuu nactigu faa'iidayni naxu acuudu waxaan magan gelayaa billaahi ilaahay min ashaydaani shaydaanka ayaan ka magan gelayaa alrajiimi naxariista alle laga dheereeyey ama laga fogeeyey ereyga rajiim ihi waa sifo shaydaanka ayuu sifaynayaa waa demi iyo cayi uun ilan shaydaanka lama garan la'e ow taraxumun waa taraxumoo naxariis dalab halkaa kitaabkayguu khaldaya saxa taraxumun ka dhiga taraxumun naxu allaahumma allahayow irxam u naxariiso cabdaka addoonkaaga almiskiina ee miskiinka ereyga almiskiin waa naxariis un baa lagu sii doonayaa ow tawkiidun ama tawkiid weeye iyo adkayn naxwu qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeye tilka taasi casharatun waa toban tobanka oo kaamilatun dhammaystiran tilka casharatun kaamila ereygaa kaamila ihi waa sifo casharaduna waa mawsuuf waxayna faa'iidaynaysaa tawkiid uun waxaa ka mid ah aayaddan kale fa idaa nufika marka la afuufo fi suuri qarniga marka la afuufo nafkatun afuufid waaxidatun keliya ereyga waaxidatunihi waa sifo ereyga nafkhatunihina waa la sifeeye tawkiid bay faa'iideynaysaa waayo nafkhatun waa masder maxaynu u naqaanay masderka ah masderu marra sawma ahayn muuna tiro sheegaynin nafkhatun isagoo sidaa iska ah keli muuna sheegaynin haddaba isagoo wasan ahaan keli ku sheegayey haddii waaxidatun la raaciyo keli keli loo maxay noqonaysaa markaa waa tawkiiduna sii siyaadisa weeyi halkaana hadafka iyo ujeeddada nactiga ayaynu kaga baxnay loola imanayo wa yatbacu wuu raacayaa mancuutahu mancuudkiisa fii waaxidin mid buu ku raaci oo min awjuhi licraabi icraabka wejiyadiisa ah icraabka wejiyadiisu waa saddex rafcihii iyo nasbihii iyo jerkii saddexdaa mid ahaan buu ku raaci wa min atacriifi tacriifka iyo wa tankiiri nakirayntana mid buu ku raaci labadaana mid buu ku raaci waa shan ayuu laba ka raacayaa markaa nactiga oo dhan hadduu xaqiiqi yahay iyo hadduu sababi yahay nactigu dhammaantood wuxuu ku raacayaa maxaanku idhaha mancuudkiisa shan qodob ayuu laba ka raaci waxaynu odhan jirnay toban buul afar ka raacaa shanta soo hadhay way inoo dambaynayaanoo sheekheennu nuxaadda wuu ku khilaafay wuxuu yidhi sidaa ha ka daayaan nuxaaddu toban buu afar ka raacaaye ha yidhaahdiin shan buu afarka ayuu laba ka raacaa shanta soo hadhayna waa kal ficli ha la yidhaahdo ficil oo marfuuciisa loo eegayo ayuu lamid noqonayaa ha la yidhaahda bay yidhaahdeen wayatbacu wuxuu raacayaa nactigu mancuutahu la nactiyeeyaha fii waaxidin mid buu ku raaci oo min awjuhi licraabi icraabka wejiyadiisii ah waa saddex wa min atacriifi macrifaynta iyo watankiiri nakiraynta ah waa shan labaha ka raaco uma in rafaca hadduu rafciyo nactigu damiiran damiir mustatiran mustatira damiirka mustatirka waa markuu sababi yahay tabica wuu raacayaa fii waaxidin mid oo mina tadkiiri labaynta iyo wataniisi dhadigaynta ah labaynta iyo dhadigayntana waa inuu mancuudka ku waafaqaa wa waaxidin mid kaluu ku raaci oo min alifraadi ifraadinta iyo wa farcayhi labadeeda faraca ifraadinta labadeeda farac waa tatniyeynta iyo jamcinta saddexdaana mid buu ku raaci wailaa haddii kale waa nactiga xaqiiqigu shantaan laba ha ka raaco xaqiiqigu toban buu afar ka raacaya markaa wailaa haddii kale wailaadani waa haddii una damiir mustatira rafcinaynin waa inuu ismi daahira rafciyaa ama damiir baarisa rafciyaa waa nactiga sababiga loo yaqaan markaa wailaa haddii kale fa huwa nactigu kalficli waa ficil oo kale oo ficilku marfuuciisuu raaci waafaqi jirayoo hadduu marfuucu dhadig yahay dee ficilka dhadig baa laga dhigi jiray hadduu marfuucu lab yahay ficilka lablab baa laga dhigi jiray oo tadkiirka iyo taaniiska ficilku marfuucu ku waafaqaa xagga ifraadka iyo tatniyada iyo jamacana ficilku weligiiba waa mufrad wawaajibun fi lficli an yujarada idaa lijamcin ow musanan ow musanan usnida waynagii camridiga ku soo marnay wa ilaa haddii kale fa huwa isagu kalficli ficil oo kale weeyi mas'ale waxaa jira culimmadu ay wejiye ku sheegeen mas'aladiibuu eegayaa walaxsanu waxa wanaagsan jaa'anii waxa ii yimid rajulu nin ninka oo qucuudun ay wada fadhiyaan khilmaanuhu wiilashiisu nactigii waa ereyga qucuud ah mancuudkuna waa rajul nactigu sababi buu noqday oo khilmaan daahira buu rafcinaya khilmaantiibaa jam nactigiibaa jamcu tagsiir noqday kol hadduu nactigu jamcu tagsiir yahay sababina uu noqday waxaa la samaynaya waana la ifraadini sidii xeerku ahaa waana la iska jamcin karaa oo qucuud baa la odhani kol hadduu marfuuciisu uu jamac yahay baan doonaya marfuuciisa hilmaan ah jamac markaan ka dhigno isagoo sababiya jamcu tagsiirka jamcu sifada jamcu tagsiir ka dhig ama iska ifraadi walaxsanu waxa wanaagsan saddex weji baa kolkaa sifada lagula iman kolkuu marfuucu jamac uu jamac yahay kow in sifada la ifraadiyo laba in sifada jamcu tagsiir laga dhigo saddex in sifada jamac mudakaru saalim laga dhigo saddexdaa dariiq saddexduba way inoo bannaan yihiin waxa ugu wanaagsan jamcu tagsiirka waxa inoogu soo xiga ifraadka waxa ugu liita jamc mudakaruusaalim in laga dhigo wal axsanu waxa wanaagsan jaa'anii waxa isoo gaadhay rajulu nin ninka oo qucuudun ay fadhfadhiyaan khilmaanuhu wiilashiisu ereyga jaa'a waa ficilkii nuunku waa nuunulwiqaaya ya'du waa mafcuulkii hore rajulun waa faacilkii qucuuddu waa sifadii oo jamcu tagsir waa sifadii weeyaan oo welibana sababiya sifada sababigaa ah waxaa lagu gartaa sifada la sifeeyuhu ma lehee la sifeeyaha mutacalaqiisaa leh oo waxaan odhanayaa mobeel madow ama mobeel gelkiisu madow yahay mobeelku hadduu madowga yeesho waa xaqiiqi hadduu mobeelku madowga aan ku tilmaamayo yeelan waayo gelkiisu yeeshana waa sababi waxaan odhanayaa masaajid weyn iyo masaajid daaraddiisu weyn tahay waad aragtaa nactiga xaqiiqiga iyo sababigu axkaamta intaa unbay kala qaadanayaan jaa'anii waxaa ii yimid rajulun nin ninka oo qucuudun ay wada fadhiyaan khilmaanuhu wiilashiisu jamcu tagsiirkii maxaynu ka sifadii maxaynu ka dhignay jamcu tagsiir waa iyadaa ugu wanaagsan uma qaacidun baa ku soo xigo oo mufradin laga dhiga ah uma qaaciduuna baa ku soo xigo oo jamc mudakaru saalimin laga dhiga ah saddexdaasiba way inoo bannaan yihiin nactiga sababiga ah ee marfuuciisu jamaca yahay bal sharaxa aan eegna hadda siduu soo qaato iclam waxaad ogaataa anna lilismi ismiga inuu u sugnaaday bixasabi alicraabi dhinaca icraabta inagoo ka eegayna alaaata axwaalin saddex xaaladood ismigu saddex xaaladood ayuu leeyahay xagga icraabta marka la eegayo waa xagga icraabta rafcun waa la rafciyaa ismiga wa nasbun waa la nasbiyaa haddana wa jarun waana la jaraa waa saddexdaa وبحسب الإفراد حق إفراد انت إيو وغيره غير كينا ثلاثة أحوال صد حالضات بأسقنا علي إفراد وإن إريق مفرد لقدقه وتثنية إيو وإن لتثنية إيو وجمع إيو وإن لجمع إيو واللحبان هيسنا وبحسب التذكير وتعنيث حق التذكير كي يتعنيث كان حالتان بأسقنا علي oo atadkiir iyo taniif sideed baan haysanaa wa bixasabi tankiiri watacriif xagga tankiirka iyo tacriifkana xaalataani baa u sugnaaday فهذه تني عشرة أحوال وصدح طبعا حالضاد أو الاسم اسمه أيانا أيو اسمه طبعا حالضاد ويان وليه حاجة يعرابته وصدح حاجة إفرادك إيه غيركين وصدح حاجة تذكيرك إيه تعنيفك وعلبة حاجة تعريفك إيه تنكيكنا وعلبة طبعا حالضاد اسمه قاطبة إنه هينان walaa yakuunu lismu ismigu ma ahaan karo calayhaa tobankaa dusheeda kullihaa gebi ahaan fii waqtin waaxidin xilli qura xilli qura haddaba tobankii ma wada qaadanayo waayo tobanka waxaa ku jira mufrad iyo iyo iyo jamc baa ku jira ma mar quru magacu mufradna noqon jamacna noqon waa inuu kolba mid noqda ama mufrad buu noqon oo jamci iyo taniyadii buu seegi ama taniyuu noqon oo mufradkii iyo jamcii buu seegi ama jamac buu noqon oo mufradkii wuxuu seegayaa taniyadii saasaynu ku wadayna icraabta saddexdaa mar qura ma wada qaadan karo ama rafco quruu qaadan oo labadii kaluu seegi ama nas buu qaadan oo labadii kaluu seegi ama jar buu qaadan oo labadii kaluu seegi macrifiya nakiro mar qura ma wada noqon karo ereygii waana macrifo waana nakiro suurtagal ma aha ama macrifuunbuu noqon ama nakiruunbuu noqon labadaa mid ahaanunbuu noqonaya lab iyo dhadig mar qura ma wada noqon karo magacani waana lab waana dhadig ma odhanaysidee waxaad odhanaysaa ama waa labuun ama waa dhadiguun tobankaa qodob mar ma wada qaadanayo walaa yakuunu lismu ismigu ma ahaanayo calayhaa tobankaa dusheeda ma ahaanayo kullihaa gebi ahaantood fii waqtin waaxidin goor qudha waa limaa fii bacdihaa qaarkood sida ku sugnaatay oo qaarkood bay ku jirtaa buu ku leeyahay sheekhu limaa fii bacdihaa waa qayb ka mida waxaa ku sugan oo mina tandaadii isku dib noqoshada ah qaar baa isku did ah alaa taraa war miyaadan ogeyn ama adan arkaynin labada macnoba waa la siin karaa arkaynna waad odhan kartaa ogeynna waad odhan kartaa alaa taraa war miyaadan ogeyn annahu shanigu inuu yahay laa yakuunu inuuna noqonaynin alismu ismigu marfuucan la rafciye mansuuban la nasbiye majruuran la jere mar qura walaa mucarafan la macrifeeye munakaran haddana la nakireeyey walaa mufradan mufrad mid laga dhigay musanan la taniyeeye majmuucan la jamciyey walaa mudakaran mid lab laga dhigay mu'anasan haddana dhadig laga dhigay suurtagal maaha mar qura inuu wada noqdaa wa inamaa yajtamicu waxa kulmaya fiihi ismiga dhexdiisa waxa ku kulmaya minhaa kuwan xaggooga kaga kulmaya fi lwaqti alwaaxidi waktiga qura arbacatu umuurin afar arrimood afar qodob baa mar qura laga wada helaya wahiya afartaasi min kulli qismin qayb kasta waaxidun midbuu ka qaadan taquulu waxaad odhan jaa'anii waxa ii yimid zaydun ereygaa zaydihii xaggu icraabkii saddexdaahaa muxuu ka qaatay rafco ifraad iyo tatniya jamac muxuu ka qaatay ifraad macrifo iyo nakiro muxuu ka qaatay macrifo tadkiir iyo taaniis muxuu ka qaatay tadkiir afar buu qaatay fayakuunu fiihi waxaa ahaanaya zaydka alifraadu waa kow wa tadkiiru waa laba wa tacriifu waa saddex wa rafcu afartaasoo qaatay fain ji'ta haddaad keento makaanahu meeshiisa birajulin haddaad zaydkii rajul ku bedelato oo tidhaahdo jaa'anii rajulun fa fiihi waxaa ku jira atankiiru nakirannimo bedela tacriifi halkii macrifada uu zaydku ka ahaa nakiru isku bedelay wa baqiyatu alawjuhi iyo intii soo hadhay fain jita haddaad keento makaanahu zaydka meeshiisa bizaydaani laba zayd haddaad keento ow birijaali ama rag badan fa fiihi waxaa ku jira atatniyatu tatniya waa marka zaydaanka aw iljamcu ama jamc marka rijaalka bedela ifraad halkii ifraadka wa baqiyatu lawjuhi iyo intii kale fain jita haddaad keento makaanahu zaydka meeshiisa bihinda haddaad keento zaydkii ayaad hinde ku bedelatay fa fiihi waxaa hinde ku jira ataniiu taaniis bedelo tadkiiri ka ahaa وبقية الأوجه إيا صدحي وجيه كله فإن قلت هذا سلا رأيت زيدا أو زيد كي أدنص بصو أو مررت بزيد أو زيد كأجرته إعراب كايس بدلي صدح لي وجيه كله اسمه بدلين ففيه وحا كجراء النصب النصب أو الجر أما جر بدل الرفع هل كي لغا رفعين أيي وبقية الأوجه إيا وجيه دي كله ووقع وحا دعي هل كشيخو علماء النحاد أيو يراتا مركا قارو دي وحبو صحيا kol hadduuna cid gaara magacaabaynin ma xumo in wax la saxo wuxuu doonayaa meelaha qaar wuxuu yidhaha koob iyo labaatan qodob oo nuxaaddu ay ku khaldameen buu yidhaahdaa hadda oo kale wuxayna odhan doonaa tacbiirka kutubta nuxaadda ku qoran bal eega wa waqaca waxaa dhacay fii cibaarati bacdi almucribiin culimmada waxay ciraabta hadalkooga waxaa dhex dhacay anna nacta nactigu yatbacu inuu raaco almancuuta la nactiyeeyaa fii arbacatin afar min casharatin toban ka ahaaday ragga qaar baa yidhaahda nactigu mancuudka afar arrimood oo toban ka ahaaday buu ku waafaqaa wayacnuuna bidaalika waxay kaa ula jeedaan annahu yatbacuhu wuxuu ku raacayaa fi lumuuri alarbaca afartan arrimood allatii afarta oo yakuunu calayhaa ismiga hore uu ku dul sugan yahay walaysa kadaalika sidaa ma aha sidaa nuxaadu ay sheegeen ma aha baan ku leeyahay buu ku yidhi wa innamaa xukmuhu xukunkiisu waxa weeyi an yatbacahu inuu raaco fi laba min khamsatin shan ka mid a daa'iman weligiiba nactigu si guud shan qodob buu laba ka raacaa shantaa qodob waa saddexda awjuhulicraab iyo macrifada iyo nakirada shantaasuu laba ka raacaya ama sababi ha ahaado ama xaqiiqi ha ahaado shanta soo hadhayna xaqiiqiga ayaa laba kale ka raaca oo xaqiiqigu toban buu afar ka raacaa markaa shanta soo hadhay sababigu ifraad iyo tatniya jamc weligiiba mufrad buu ahaadaa tadkiir iyo taaniisna marfuuciisa dambe ayuu ku waafaqaa oo waa ka lidhaa ficilka waa la dhadigeeyaa haddii uu marfuuciisu dhadig yahay axkaamta sagaalka abay kamid tahay wa innamaa xukmuhu xukunkiisu waxa weeye an yatbacahu inuu raaco fi tnayni laba qodob oo min khamsatin shan ka ahaaday daa'iman weligiiba xaqiiqi iyo sababiba shantaa labay ka raacayaan wa humaa iyagu waxa labadu waaxidun mid oo min awjuhi licraab awjuhulicraabkii mid bay ka raaci wa waaxidun mid oo min atacriifi iyo watankiir macrifaynta iyo nakirayntana mid bay ka raaci waa shan shantaasay laba ka mid a iska raacayaan walaa yajuusu ma bannaana fii shayin shay oo min annucuuti nucuudda ka tirsan waa tilmaamaha an yukhaalifa inuu khilaafo mancuutahu la nactiyeeyihiisa fil icraabi icraabka inuu ku khilaafo walaa an yukhaalifahu inuu ku khilaafo fi tacriifi macrifaynta iyo watankiiri nakiraynta fain qulta haddaad tidhaa tusaalaa jira carab ka ansaxay kelmad waxaa jirta carabta ka ansaxday oo innagana tawjiih inooga baahan carab waxaa laga maqlay welibana raggoogii luqadooda la deliishanayey waxay yidhahdeen haadaa xujru dabbin kharibin hadalkaasaa laga maqlay haadaa xujru dabbin kharibin haddaba xujru dabbin kharibin markaan nidhaa xujru dabbin kharibin markaan nidhaa ereygan kharibin ah dee waxa waxa kharaabay mase cagalayda ama mase lugalayda ma aha waxa kharaabay waa xujriga waa godka ayaa kharaabay godku muxuu xarakaysan yahay juxri baan doonaya haadaa juxru dabbin kharibin ereyga juxru ah, markaan idhaa juxriga iyo iyo iyo dabbin waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi bay isku yihiin kolka kharibku wuxuu sifo u yahay juxriga laakiin dabiga uma aha way iska kasriyeen haddana dabbigii oo waxay yidhahdeen haadaa juxru dabbin kharibin bay yidhaahdeen kharibintaa maxaa lagu sifayni iyadoo nactiya oo xujriga hore juxriga hore mancuudkeegu uu yahay ayaa juxrigiina uu marfuuc noqday kharibkiina uu maxay noqday majruur noqday maxaa lagu sifayn waxaa la yidhaahdaa qaacidadii la odhan jiray jaarka ma garanaysin jaarka qad yu'khadu ljaaru bijurmiljaari qaacidadii odhan jirtay gabaygii waa tii oo kale weeyaan xarakatulmujaawaraa loo yaqaanaa laakiin sifada teedii waa loo qadaraya fain qulta haddaad tidhaa haadaakani muntaqidu wuu burayaa biqowlihim hadalkooguu ku burayaa haadaakani juxru dabbin mascagalay godkeed weeyi godka oo kharibin kharaabay maxay ahayd in la yidhaahdo kharibun in la goday ahayd laakiin carabtii fusaxad ahayd kharibin baa laga hayaa fa wasafuu waxay ku sifeeyeen almarfuuca la rafciyaha wahwaljurxu waa godka e wahwaljuxru waa godka e aljuxru bilmakfuudi bay ku sifeeyeen wahuwa kharibun weeyi وبقوله تعالى إلهي قولكي أوكره ويل هوقبا لكل همزة لمزة ننكستو عيب بضن أما الجبين بضن وضدك إشكو عايا هوق أيا أسقنا ذي الذي جمع مالا وكهنتدا أررسدا وعدده إيه هدنا ترسدا إيه كوبسدا مسكين كان وحبك سينين وكي واجب كهابو كبا خيليا إلا إنك سنها صدقنا سنها سنها ليسكو معدابو fa wasafa wuxuu ilaahay sifeeyey annakirata nakirada wahiya kullu humazatin lumazatin weeyi bilmacrifa buu ku sifeeyey wahwa aladii wey alladii jamaca maalantaa sawka halkan aayaddana ay macrifiya nakiro isku khilaafeen kelmaddaa carab laga maqlayna icraabka sawka isku khilaafeen shantii qodobeen lahayn iskuma khilaafaan ayuu keenay ereyo burinaya sheekhu isagaa kuu tawjiihinaya wuxuu ku yidhi wa biqowlihi tacaala iyo alle qowlkii xaamiim تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل توب شديد العقاب ذي الطول ويقول تنزيل الكتاب كتابك سود جنتيس من الله الله حقيس أيوك أهاضي الله العزيز عزق لها الله العليم علمك لها غافر الذنب ذنبك كي دافيي وقابل توب توبتنا أقبليي shadiidilciqaabi ciqaabtiisu ay adkayd di dawli ee waxbixinta u saaxiibka ahaa fa wasafa ilaahay wuxuu ku sifeeyey almacrifata macrifada wa huwa ismullaahi tacaala waa allah ismiga ilaahay wey ismullaahi tacaala waa ismiga ilaahay binakirati nakiraa lagu sifeeyey wahiya shadiidulciqaab weeyaan waxaynu haynaa shadiidulciqaab in shadiidulciqaab oo eh, macrifo ah lagu sifeeyey baynu hayn nakiro ah lagu sifeeyey shadiidulciqaab waa nakiro oo say nakiro u tahay ereygan shadiidihi waa mudaaf limacrifa laakiin miyayna sifo ahayn idaafa lafdiya maxaynu ku soo dhigannay alidaafa lafdiya inayna mudaafun ilayhiga ku macrifoobin baynu soo dhigannay wa innamaa qulnaa waanu nidhi innahu shadiidulciqaabku nakiratu waa nakiro liannahu isagu min baabi sifati lmushabbaha waa sifatu lmushabbaho baabkeegii walaa takuunu idaafatuhaa idaafadeeduna ma aha ilaa fii taqdiiri اlinfisaal infisaal qadarideed mooye wax kale alaa taraa war miyaadan ogeyn ana almacnaa macnuhu inuu yahay shadiidun ciqaabuhu oo kan majruurkii uu marfuucba macnaha ka yahay laa yanfaku kama fakanayo fi lmacnaa macnaha can daalika kaa xaggiisa qultu waxaan ku odhanayaa jawaabta saddexda su'aalood baan ka jawaabay eeg buu ku yidhi amaa qowluhum qowlkooga ay yidhaahdeen haadaa juxru dabbin kharibin markay yidhaahdeen fa akharu alcarabi carab weynankeegu tarfacu khariban kharabka way rafcisaa oo kharibun bay leedahay walaa ishkaala ishkaal fiihi kuma sugno marka rafcaha wa minhum waxaa ka tirsan man yakhfiduhu nin khafdinaya limujaawaratihi la jaarkiisa lilmakhfuudi la khafdiyaha uu la jaaray ayay u khafdinayaan kamaa qaala shaaciru sida gabayaaguba gabayga uu ku yidhi kamaa qaala shaaciru sida gabayaaguba uu gabayga ku yidhi kamaa qaala shaaciru siduu gabayaagu gabayga ku yidhi qad yu'khadu aljaaru bijurmi aljaari ereygaa jurmi ah jiimka haynaga godi haynaga kasrinina inta badan waxaad odhan waxaa la maqlaa waxaan maqlaa nin odhanaya war ninkaasi jurmi weynaa eeg jurmiga daataa la moodayaa daatada lama yidhaah hebel wuu jurmi weyn yahay ma maqasheen jurmigu daatada maaha waa eeg ereyga jirmi marka daata laga hadlayo jirmi baa la yidhaha jiimkaa la kasriya jirmi laakiin marka dembiga laga hadlayo waa jurmi haddii jiimka aan godo waa dembi haddaan jiimka kasriyana waa daato qad yuukhadu in loo qabto ayaa la arkaa aljaaru jaarka in loo qabto bijurmil jaari jaarka kale dembigiisa war jaarka dembigiisa waa la ysku qabtaaye iska ilaali haddii nin jaa agtaada lagu waxyeeleeyo oo la garan waayo ciddii waxyeeshay soomaalidu way ka mahmaaheen waxay odhan jireen ama dadkaa qab ama dalkaa qab qofkaasi hadduu dalkaagaa wax ku dhex noqdo warama ama dadkaaqab bay yidhaahdeen oo baa de waxaan geystay ama dalkaaqab oo falkan baa lagu fuliyey kolka jaarka waa la yskugu qabtaa haddaba qad yu'khadu ljaaru bijurmi ljaari jaarka jaarka waa loo qabtaa buu gabayaabuu sheegayaa kolka kharibkani wuxuu la jaaray juxrin buu la jaaray oo sidaynu arkayno isaga laftiisu dee majruur ah dee majruurkii unbaa la raaciyeye macnaha wuu ka godan yahay taqdiirta wuu ka godan yahay wa muraaduhum bidaalika arrinkaa waxay uga jeedaan an yunaasibuu inay isku munaasabeeyaan bayna almutajaawirayni labada jaarka ah fi lafdi xagga lafdiga labada jaarka ah xarakada layskugu munaasabaynaya wain kaana almacnaa macnuhu ha ahaado calaa khilaafi daalika saakasaa mid khilaafsan wa calaa haada alwejhi wejka ah fa fii kharibin kelmadda kharib ah waxaa ku sugan damatun damo muqadaratun la qadarayo manaca waxaa diiday min duhuurihaa inay muuqato ishtiqaalu laakhiri aakhirka ku mashquulay bixarakati almujaawara xarakada laologa iyo la jaarnimada loo yaqaan walaysa daalika kaasi ma aha bimukhrijin lahu mid ka saaraya camaa dakarnaahu kaan soo sheegnay oo min annahu isagu taabicun inuu raacayo limancuutihi mancuudkiisa filicraabi icraabtana uu ku raacayo kamaa annaa naquulu sidaan u leenahay ina almubtada'a mubtadaha iyo walkhabara khabarkuba marfuucaani waa la rafciyaa walaa من min daalika walaa yamnacu ma manciyayo min daalika kaa xaggiisa aydane qowluhum hadalkooga min alxikaaya ay yidhaahdeen man zaydan man zaydan mantu waa mubtada zaydanna waa khabar maxaa zaydan loo kordhigay markaa waa xikaayo damadii baa qadaran taasiba ma manciyayso binasbi ow man zaydin bay yidhaahdeen walaa yamnacu min daalika kaama manciyayo qiraa'atu xasani albasri xasanulbasri markuu akhriyayo aamdu alxamdi lilaahi alxamdi alxamdi daalka ayuu kasriyey wuxuuna raaciyey alxamdi isagoo mubtada ah lilaahi laamka soo socdaa kasro sitaa kolkaasuu alxamdigii hore iska kasriyey walaa yamnacu ma manciyayo min daalika kaa qiraa'atu xasani albasri xasanulbasri akhrintiisa uu akhriyey alxamdu lilaahi bikasri daali daalka kasrihiisa itbaacan isagoo raacinaya likasrati laami laamka kasrihiisa walaa yemnacu min daalika kaama manciyayo aydane qowluhum hadalkooga min alxikaaya ay yidhaahdeen man zaydan ay yidhaahdeen binasbi iyagoo nasbinaya ow man zaydin ay yidhaahdeen bilkhafdi iyagoobilkhafdi iyagoo khafdinaya idaa sa'alta markaad su'aasho man qaala ninka yidhaahda ra'aytu zaydan ow marartu bizaydin adaad ku odhanaysaa man zaydan ama man zaydin wa aradta waxaanaad uga jeedaa an tarbita inaad ku xidho kalaamaka hadalkaaga bikalaamihi hadalkiisii bixakaayati licraab icraabka xikaayadiisa adigoo ilaalinaya waqad tabayana waxaa inoo caddaaday bi haadaa kan waxaa inoogu caddaaday sixatu qowlinaa hadalkeennu inuu saxiix yahay ina nacta nactiga laabudda waa lagama maarmaan an yatbaca inuu raaco mancuutahu la nactiyeeyaha fii icraabihi icraabkiisa iyo wa tacriifihi tacriifkiisa iyo wa tankiirihi ay yidhaahdeen wa amaa xukmuhu xukunkiisa binadari marka la eego ila alkhamsati albaaqiya sheekheennu halkaa qayb idiluna ka jawaabin baa jirta ma idin muuqataa qayb idiluna ka jawaabin mise waa ani kitaabka igana khaldan weylu likulli humazatin muu ka jawaabay kama jawaabin waxaa kaluuna ka jawaabin weylu likulli humazatin baynu haynaayuna ka jawaabin kolkaa waxa weeye de ama waa camal bashar oo sidiisaba camal bashar de waynu ognahay ilaahay baa dhammaystira subxaanahu wa tacaala ama dabcadaha ayaa wax ka tegey dabcadaha ayaa wax ka tegey dabcado kale haddaad haysiin ii sheega inta idaan dhaafin isagoo weylu likulli nuumazatin xallinaya muu muu xallinayaa jazaaka allah khayr kaasaa saxay markaa kitaabkaasaa saxay ii yarkeen in yar aynu raacsanno waxaa jira waxaynu arkaynaa marka shay la sheego waa inaan la soconnaa xaashiduun inaad eegto maaha waa inaad garanaysaa waxa dhimanaya waxa jooga waa inaad la socotaa ma og tahay likullin wa amaa qawluhu intaanaa ka maqan wa amaa qawluhu qowlka sheekhu qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii waylun likulli humazatin lumazatin uu yidhi alladii fa huwa alladiigu maaha nactiye bedelun waa bedel laa nactu nactilse maaha wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa shadiid lciqaab uu yidhi fa huwa fii taqdiir mushadid mushadid buu taqdiirtiisa qabaa aw ishadiid buu qabaa aw ishadiid ciqaabuhu oo al baa loo qadarayaa ama mushadid baa laga dhigayaa wa idaafatu haadihi sifaati sifaatkan oo la idaafeeyaa huna halkeennan xaqiiqatan xaqiiqa ahaan wey xaqiiqatan dhab ahaan calaa macnaa calaa macnaa annahu laa yakhtasu inuuna ku khaas ahayn macnaheega ayuu qabaa bizamaanin zamaan waamaa xukmuhu binadar intaasaa inaga maqnayd oo kitaabteennu ay ka tegeen wa amaa xukmuhu xukunkiisa binadari marka la eego ila alkhamsati albaaqiya shanta soo hadhay wahiya alifraadu waa in mufrad laga dhigo watatniyatu in laba laga dhigo waaljamcu in la jamciyo watadkiiru in la labeeyo wataaniisu in la dhadigeeyo fa innahu yucdaa minhaa waxaa la siinayaa maa yucda alficlu ficilka wixii la siinayey alladii kaasoo yaxilu uu degayo maxallahu meeshiisa fii dalika alkalaam fain kaana hadduu yahay alwasfu wasfigu raafican mid rafcinaya waa nactiga sanadigo qura hadda la fahma fain kaana alwasfu wasfigu hadduu yahay raafican mid rafcinaya lidamiiri lmawsuufi la sifeeyaha damiirkiisa daabaqahu wuu waafaqi fitnayni laba minhaa iyaga ka tirsan wa kamulat lahu waxaana u dhammaystirmi xiina idin markaa ah, almuwaafaqatu waafaqii fii arbacatin min cashara kelmaddii nuxaadda ayaa halkaa ku dhammaystirantay kamaa qaala almucribuun kuwa wax icraaba siday odhan jireen taquulu waxaad odhani marartu birajulin qaa'imin wa birajulayni qaa'imayni waa xaqiiqigiibuu kolkaa intan kaga hadlay wa birijaalin qaa'imiina wa bimra'atin qaa'imatin wa bimra'atayni qaa'imatayni wa binisaa'in qaa'imaatin kamaa taquulu fi lficli sidaad ficilkaba u odhan marartu birajulin qaama wa birajulayni qaamaa wa birijaali qaamu wa bimra'atin qaamat wa bimra'atayni qaamata wa binisaa'in qumna sidaan sidaaba u odhan jirnay un sidanna ha loo yidhaahda buu ku yidhi xaqiiqiga ayuu inoo tilmaamay shantii soo hadhay inuu ficilka la mid yahay oo shantiina laba ka mida uu ku waafaqayo wain kaana alwasfu wasfigu hadduu yahay raafican mid rafcinaya lismin ismi daahirin daahira fa inna tadkiirahu tadkiirkiisa iyo wa dhadigayntiisu calaa xasabi daalika alismi ismigaa uunbuu xisaabtiisa noqon adaahiri muuqda hadduu sabab yahay oo wax ka dambeeyo uu rafcinayo eeg sifadani ku waafaqi maysa la sifeeyaha labnimada iyo dhadignimadae ka dambay rafcinayso ku waafaqi laa calaa xasabi almancuud mancuudka xisaabtiisa noqon mayso kamaa ana alficla sida ficilku alladii ficilka yaxilu degaya maxallahu meeshiisu yakuunu kadaalika saas oo kale uu noqonayo taquulu waxaad odhan marartu birajulin nin baan soo maray ninka oo qaa'imatin ay taagantahay ummuhu hooyadii qaa'imatin waa sifo rajulinna waa mawsuuf miyuuna midna lab ahayn midna dhadig ahayn waayo qaa'imadu labnimadiiyo dhadignimada ummadan dambay ku waafaqaysaa fa tu'anisu waad dhadigayni asifata sifada lita'niisi lummi hooyada dhadigaynteeda darteed walaa taltafitu daymoon maysid likowni lmawsuufi la sifeeyaha ahaantiisa mudakaran mid lab laga dhigay uu yahay li'annaka adigu taquulu fi lficli ficilka dhexdiisa waxaad odhan qaamat ummuhu hooyadiibaa kacday wa taquulu fii cagsihi waxaad odhan marartu waxaan soo maray bimra'atin gabadh gabadha oo qaa'imin uu taagan yahay abuuha aabbaheed fa tudakiru labbaad ka dhigi asifata sifada qaa'imka ah waa litadkiiri labi abka labka laga dhigay walaa taltafitu mana daymoonaysid likownilmawsuufi la sifeeyaha ahaantiisa mu'anahan mid la dhadigeeyey uu yahay li'annaka adigu taquulu waxaad odhan fi lficli ficilka dhexdiisa qaama abuuha aabbaheed baa kacay qaala allahu tacaala ilaahay baa aayaddan qur'aankaa ku yidhi rabbanaa rabbigayow akhrijnaa naga saar min haadihi alqaryati tuuladan addaalimi uu dulmiga sameeyey ahluhaa dadkeegu ereyga addaalimi waa sifo qaryaduna waa mawsuuf labnimadiiyo dhedignimada way isku khilaafeen waayo daalimku ahli ahalku waafaqaya ee qaryada ma waafaqayo wayejibu waxaa waajibaya ifraadulwasfi wasfiga in la ifraadiyo walow kaana faaciluhu faacilkiisu haba ahaaba muhanan laba ow majmuucan ama mid la jamcinayo kamaa yajibu daalika siduu kaasi u waajibayo fi lficli ficilka dhexdiisa fa waxaad odhan marartu waxaan soo maray birajulayni laba nin labada nin oo qaa'imin ay taagan yihiin abawaahumaa aabbayaashood wa birijaalin rag baan soo marnay ragga oo qaa'imin ay taagan yihiin aabaa'uhum aabbayaashood kamaa taquulu sidaad u odhanaysid qaama waxaa istaagay abawaahumaa labadoodii aabbo wa qaama waxaa istaagay aabbaa'uhum aabbayaashood waman qaala ninka yidhaahda qaamaa waxaa istaagay abawaahumaa ninka yidhaahda waman qaala qaamaa abawaahumaa ninka yidhaahda waakaluuni albaraakiisu ninka yidhaahda sanaa wuxuu laba ka dhigay alwasfa wasfigii wa jamacahu wuuna jamciyey jamca salaama jamcii jamca mudakarusaalim la odhan jiray ninka sidaa yidhaahda ee sidaa u jamcin jiray fa qaala wuxuu odhanayaa qaa'imiina abawaahuma qaa'imiina abawaahuma qaa'imayni baan doonaya qaa'imayni abawaahuma iyo qaa'imiina aabaa'uhum way u bannaan tahay waa luqatu akaluuni albaraakiis wa ajaaza aljamiicu dhammaantood waxay banneeyeen lijamci tagsiiri jamcu tagsiir lagu jamciyo idaa kaana alismu ismigu markuu yahay almarfuucu la rafcinayaa jamcan jamc markuu yahay fa taquulu waxaad odhan marartu birijaalin rag baan soo maray ragga oo qiyaamin ay wada taagtaagan yihiin aabbaa'uhum aabbayaashood wa birajulin nin baan soo maray ninka oo qucuudin ay wada fadhiyaan khilmaanuhu inamadiisu wa ra'ow daalika sidaa ayay arkeen axsana inuu ka wanaagsan yahay min alifraadi kelinimada alladii kaasoo huwa isagu axsanu ka sii wanaagsanaa min jamci tasxiix jamaca jamcu tasxiixa ah ka sii wanaagsan in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu egaan doonaa waxaa inooga hadhsan in yarbaa inooga hadhsan laakiin waxaan inoo saamaxayn in uu iswada socdayo kana inagu dheeraa insha allah halkaasaan ku diisan doonaa wallahu subxaanahu tacaala